الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu ku jiray almacrifaة والnakra gaar ahaan macrifadii waxaynu macrifada ka dhigi doonaa ilaa lix uu shan halkan ku xidhiidhiyey waxa weeye waxaynu ku jiray alism اlmawsuul alismu almawsuul alism اlmawsuul huwa maftaqara ilى صilaة وcayd huwa maftaqara waa waxa u baahda ilaa silatin wacaa'id jumlo sila la ydhaahdo iyo damiir jumladaa ku jira oo u noqonaya ismawsuulka caa'id la ydhahdo waa soo qaadanay tusaalayaashiisii halabtu ladii halabanii waxaynu soo qaadanay alasmaab mawsuula tiradoodii oo la tiriyo alladii allatii alladani allataani alladiina allahi iyo man iyo ma waa yahay marka tamaariintii baynu maraynay wuxuu yidhi bayin fi اlcibaaraat اlaatiya kula smin mawsuuli wasilatihi wاlcaa'ida kula smin mawsuuli wasilatahu wاlcaa'id aladi اshtamalat calayhi kulu silatin cibaaraadkan soo socdaa waxaad bayaamisaa ismi kastoo mawsuula wasilatahu wabayin silatahu wlcaayida caayidkiina cadee aladii ishtamalat caleyh kul sil sidii tamaariinta horebaynu ku soo maray ism mawsuulkaad ka soo saaraysaa jumlada ka dambayse silada lagu sileeyey baad iyadana sheegaysaa aayidka damiirka ku jira jumladaas ee u noqonaya ism mawsuulka waa saddex arimood ina aladii yuxibu waطanahu ka jecel wadankiisu huwa man yabdulu waa ka bixiya juhdahu dadaalkiisa dhiiba fiimaa wixii yarfacu qadra ummatii ummadiisa koru qaaday fiimaa yarfacu wixii koru qaadaya qadra ummatii ummadiisa sharaftiisa qofka dadaal ku bixiya wey allatii yantasibu ilayha ku abtirsanay ummadda ugu nisbo sheeganay fasunnaa kuwa wax sameeya ee farsamayaqaanka ah yutqinuuna acmaalahum oo acmaashooda si fiican u qabtaa yakhdimuuna wadanahum ama yakhdimuuna wadanahum waxay u adeegaan wadankooga wاnisaau haweenka allatii yurabbiina abnaahunna oo owlaadooda ku tarbiyadeeya cala alfadiilati akhlaaqda wanaagsan yarfacna shana wadanihinna waxay kor u qaadaan shaniga wadankooga iyo sharafta wadankooga wtalaamiidu ardayda aladiina yajiduuna fii duruusihim ee ku dadaala cashiradooda yabnuuna waxay dhisayaan majda ummatihim ummadooda sharafteeda ayay dhisayan yabnuuna waxay dhisayaan majda ummatihim ummadooda sharafteeda marka waad arkaysaa in aladii yuxibu waطanahu huwa man yabdulu juhdahu fi ma yarfacu qadra ummatihi alatii yantasibu ilayha maxaa ku jira ism mawsuulka halkaa ugu soo horeeya in aladii alladii baa ku jira waa ism mawsuulka jumladii silada ahayd waa yuxibu huwa waanahu yuxibu jacayl huwa isagu waanahu wadankiisa caydka ku jira ee ugu soo horeeya damiirka ugu soo horeeya haddii xitaa laba damiir ku jiro ka ugu horreeyinba cayd laga dhigay yuxibuda faacilkeega oo huwa wuxuu noqonayaa maxay alladii ismasula waanahu damiirka kale ku jiraana alladiidun buu noqonaya laakiin dee ka faacilka ka soo horeeya halkaas marka waa ismausuul iyo siladii iyo caydkii huwa man alladii kii weeye yabdulu bixiya juhdahu dadaalkiisa huwa man yabdulu juhdahu marka halkaana waxaa ku jira ismausuul iyo siladii caydkii muxuu yahay ismausuulka halkaa ku jira waa man jumlada silada ah yabdulu juhdahu yabdulu huwa juhdahu caydka ku jira huwada aacilka yabdulu faacilkeedu huwa man aladii kii weeye yabdulu bixiya bimacnaa yuci huwa isagu juhdahu intii taagtiisa ku dadaala weeye fii ma fi ladii arrinkii ayuu ku dadaalaa yarfacu huwa kor qaada qadra ummatii ummadiisa sharafteeda kor qaaday ayuu ku dadaala halkaana fii ma maxaa ku jira maa mawsuul i ladii jumlada salada ee ka dambaysa waa yarfacu qadra ummati damiirka usoo horeeya ee maagaa u noqonaya fii ma fi ladii kii yarfacu kor yeelaya huwa isagu faacilka yarfac wey qadra ummatihi damiirkaa dambena waa ku labaad allatii ummadii yantasibu uu u nisbo sheeganayo huwa shaksigu qofku ilayha iyada uu nisbo sheeganayo isma rasuulka halkaa ku jira waa allatii jumlada silada waa yantasibu huwa ilayha caa'idkii waa huwa soo maa yantasibu huwa soo caaidkii huwa maa maaha allatii iyo huwa halkay iska qabanaya allatii ummaddii bay u noqonaysaa allatii ummadda sheegaysa yantasibuna qofkii bay sheegaysaa shaksigii fardigii yantasibu uu nisbo sheeganaya huwa shaksigani ilayha taasaa ummaddiia marka damiirka usoo horeeya ee u noqonaya allati waa kee allatii yantasibu yantasibu waxaa ku jirta huwa ah, halkay hiyadaasi ku jirtaa marka halkay ku jirta damiirka caayidkaan doonaya ilayha weyaan haadaas weyan amaa yantasibu faacilkaygu kaasi waa huwa oo fardiguu noqonaya ummadda uma noqonaya mogto halkaa waad fahanteen maan malayna fasunaac aladiina yutqinuuna acmaalahum yakhdimuuna waطanahum aladiina iyo yutqinuuna acmaalahum caydkuna waa waaw ljamaaca iyo weliba acmaalahum taasina damiirkaa dambina uu noqonay wالnisaa allaati yurabbiina abnaahuna cala alfadiilati yurabbiina abnaahuna waa jumladii siladii damiirka u horeeye allatii u noqonaya nuun misuha yurabbiina nuun misuha ah ku jira wey abnaa'ahunnana waa damiirkan yarfacna sha'na waطanihinna wاtalaamiid aladiina yajiduuna fii duruusihim aladiina yajiduuna fii duruusihim caydka u horeeyaana waa uljamaca wey yabnuuna majda ummatihim tamriinka labaad dac silata munaasibata likuli smin mawsuuli fi اljumal اlaatiya sila munaasaba u samee qara'tu alkitaaba kitaabkii baan akhriyey alladii kitaabkii waa nacti alladii ism mawsuul mabniy cala sukuun fi maxali nasbin nactin weyn qara'tu alkitaaba alladii qara'tahu aye qara'tahu qarأت الكتاب الذي قرأته قرأت الكتاب الذي كان عندك قرأت الكتاب الذي اشتريته أمس اشتريته أمس جملة مناسبة سلة مناسبة وصمي حملت الحقيبة التي اشتريتها مثلا حملت الحقيبة التي كانت عندك أما كانت لك حملت الحقيبة التي ساسد وضيسا كوانا قبض الشرطي على الذين صاحب من يحترمك haakada tamriinkaasina waa sidaas tamriinka saddexaad dac kula kelimati min alkalimaati alaatiya mancuutatan bismin mawsuulin fi jumlati mufiida kelmadahan soo socda waxaad ka dhigtaa mancuuta ka dhig waaad kelmada la sifaynaya ka dhig waxaad ku sifaysaa is mawsuul marka maala asariir asariir haddaan sifaynayo is mawsuul raacinaya allatii baan raacaya mise alladii alladii af soomaaliga allati baa sariir baan inaguna laakiin carabiga waa alladii asariiru ladii hada huwa asariiru aladii ishtaraytuhu amsi hada huwa asariiru aladii anaamu calayhi hada huwa asariiru aladii anaamu calayhi alladii baa raacaysa almibraatu haye maxaa la raacin lahaa allati alkhaadimaatu allaai ama allaati alculmatu allatii addawataani allataani almanzil alladii aljunuud aladiina alxaarisaani alladani alghasilaatu allati atalaamiidu aladiina saasuu jeeda jumlo dhammaystir tamriinka u dambeeya icraabka tamriin fi lcraab namuudaj jaa ladaani haaba waxa yimiday labadii maqna jaa ficlu maadin mabniyu cala alfatxi jaa ficlu maadin mabniyun cala alfatxi markaad wax icraabayso icraabtaada icraab u baahan jaa aad icraabaysa ficil maadi haddaad tidhaa ficil maadi dee maad icraabin isaga laftiisa idin icraab u baahane ficlun weyaan maxaa loo godaya halka ayaa garanaya jaa markaan raabay waxaan ohanaya jaa ficlun waan godaya muxuu dhacay khabar lannu jaa mubtada ka dhiganaysaa imika jaaad ka sheekaynaysa iyadii lafteedii maha ficil hadda jaa lafdigaasaad ka sheekaynaysa jaa jaa waa ismi waxa jaa la idhahay mubtadu noqonaya ficlun waa ficil khabarkii weyaan ficilko maadin waa nacti ficlu maadin ide alficlu maadi nacti buu isku yahay mogta alficlu mudaaricna waa sida ficlu mudaaricun ama alficlu almudaaricu u israacay icraabkiisu alficlu almaadina waa sida nacti mancuud buu isku yahay sida alqur'aan alkariim wey alqur'aan alkariim haddaad ama asha waa loo wada yeelaa nactiga iyo mancuudka oo alqur'aan alkariim baa alqur'aan alkariim ama asha waa laga wada jaraa qur'aan kariimu kuwana waa sida alficl اmaadi ama ficlu maadin dhaho labadoodaba ashe ka wada jar ama labadaba alu yeelo alficlu almaadi dhe alficl mudaaricna waa sida ficlu mudaaric iyo alficlu almudaaric waana atiya mancuud ficlun weeye maadin yani maadiyun buu ahaa maadiy wuu godan yahay ficilkaasoo mabniyun ku binaysan cala alfatxa aa odhan dee al markay sidaa tahay hadday alfatxatu tahayna alfaxatu de markaad waqfiyaysa waxad odhanaysa inaad xarakayso tidha cala mabniyun cala alfatxati markaanad waqfiye iyo inaad tidhahdo mabniyun cala alfatxa oo xadii aad ku waqfido mabniyun cala alfatxa laakiin markii sidaa inoo qoran imika tahay mabniyun cala alfatxi weeyaan mabniy cal faxi markaad xarakaynayso iyo mabniyu cal axi oo de wafigiia arakada halkaa raabka laftiisa markaad wa raabayso arakadii raabka laftiisa raab ba raabkiiba raabba aladaani faacilu weeye mabniyu cal lali fi rafcin wuxuu raacay binihii marksa qaybtii binihii bay raaceen aladaani qoladii raabaysa kama dhigin hadday raabayan waxay odhanayaan فاaciل marفuuع وcalاamaة رفci aأlف نiyaabaة can الdma لأnnahu muثanى siday rajulaan iyo kitaabaan iyo qalamaan loo craab laakiin wuxuu yihi فaacil mabniy calى اأlف alifta lagu banayn اladayni haddaan la idhahno maxaad oranaysaa alladayni mabniy calى اlya fي maxali rafcin faacilun ta waanaad horraysiin kartaa waanaad u dambaysiin kartaa alladani waxa weeye smu isha waa ism mawsuul baan looga ka bilaabana ismun mawsuulun waa ismi mawsuula mabniyun cala alalifi alif buu ku binaysan yahay fii maxali rafcin faacil fii maxali rafcin غaaba غaaba ficlu maadi والألف ضمير فاaعل مبني على سكون في محل رفع وألف الاثنين dad mgciisa sheegta ka sii fiican وألف الاثنين ضميir متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والجملة الصلة لا محل لها من الإعراب bad ku darsa jumlada ficilkii faacilka ka koobanay waa sila waana jumlooyinka aan maxal lahayn toddoba jumlana waxay leeyihiin maxal carabiga toddoba jumlo toddoba jumlana maxal ma laha toddoba jumlana fii maxali baa laydhaa waljumlatu min alficli walfaacil maala fii maxali kada fii maxali kada toddoba jumlana waxaa la dhaha waljumlatu min alficli walfaacil maala laa maxala laha min alciraab maxalba ma marka iminka jumlada ism masuulka ka dambaysa siladu maxal ma laysat fii maxali rafcin walaa fii maxali nasbin walaa fii maxali jar laakiin iminka haddaan odhan laha asaydaani haaba asaydaani labadii sayd soo mubtada ma haaba way maqnaadeen jumladaa maxaad odhan lahayd markaad carabta ficil maadigii aliftiiyo faacilkii markaad carabta maxaad odhan lahayd والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا في محل رفع خبر wey khabarku في maxal rafci goor walba ma noqdo في maxali nasbin buu noqon karaa ya oo haddaan idhaahdo ma arkaysa aan keeno mxuu ahaa kaana waa khawaatuha iyo markuu khabarkoogu jumlo dhaco kaana saydun yusaafiru haddaan idhahdo kaana saydun yadxaku haddaan idhahdo jumlada yadxaku waxaanu leeyahay waljumlatu min alficli wاlfaacil fii maxali nasbin khabaru kaana idan kaana khabarkeygu muxuu ahaa mansuub ah marka jumlooyin ama fii maxali nasbina ama fii maxali rafcina ama fii maxali jara ama oo waxa jira ma garanaysaa maxalle iyo jumlooyin aan maxal lahayn ba acrib iljumal alaatiya jumlooyinkan icraab wadactu latayni zaarataa manzilana wadactu wadac waa tawdiici waxaan sagootiyey allatayni labadii dumar ahaa zaarataa ee soo siyaartay manzilana gurigeega yimid ayaa sii dhowey alladii yucallimunaa ka wax noo dhigaayo mukhlisun daacad weeye in allatii tatasadaqu ta wax la baxda gabadha wax bixisaay maxbuubatun waa la jecelyahay ra'aytu waxaan arkay alladiina kuwii faazuu liibaanay wadactu ficlu wa faacil wadac ficlu maadi mabniyu cala sukuun wataa damiiru mutasil mabniyu cala dam في محل رفع فاعل اللتين اسم موصول اسم موصول مبني على الياء في محل نصب مفعول به زارتا زار فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب والتاء تاء التانيث waxa loo xarakeeyey alifta ka dambaysa darteed iltiqaau saakiniinka qaalataa qaalat bay ahayd markii alif lala xidhiidhiyey tadii baa la kordhigay qaalataa zaarataa dahabataa wataa taa taaniif waa alif linayn ama imika alif linatayn weeyaan laba dumarayd ay kutusaysa alif linayn ama alif linatayn wa alif linayn unbaa magaca la yska idhahay وألف الاثنتين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل فاعل زار ويا منزلنا منزلنا منزل مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة ومنزل مضاف ولا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة والجملة من الفعل زار والفاعل ألف الاثنين في صلة الاسم الموصول لا محل لها من الإعراب اللتين عائدك ونقنيا اسم موصولك عائدك ونقنيانا وألف الاثنين الذي يعلمنا مخلص الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ يعلمنا يعلم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضم آه والفاعل ضمير مستتر جواسا تقديره هو يعود إلى الذي أما على الذي ونا ضمير متصل مبني على سكون في محل نصب مفعول به والجملة من الفعل والفاعل صلة الاسم الموصول لا محل لها من الإعراب مخلص خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضم الذي waa اسم موصول مبتدana way tahay laba arimood bay u baahan tahay ism mawsuul ahaanta waxay u baahan tahay jumlo sila horta intaanad ka waramin alladii kii mubtadaha intaanad khabarkiisa sheegin horta noo sheeg qofkaad ka sheekaynayso kuma yucallimuna waa siladii alladii kaana macana alladii jalasa macana horta waa inaad siladii raacayso markaasaad ka warramaysa markaan fahanno kuu yahay ee tira kii sidaa iyo sidaa ahaa wuu joogaa wuu maqan yahay khabarka marka dambe mukhlisun waa khabarkii yucallimunaaduna waa siladii in allatii tatasadaqu maxbuubatun ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansib اlisma وترفع الخبر التي اسم موصول مبني على سكون في محل نصب اسمها تتصدق فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر جواسا تقديره هي إن, إن التي تتصدق هي والجملة من الفعل والفاعل صلة الاسم الموصول لا محل لها من الإعراب محبوبة خبر خبر ايه خبر إن مرفوع وعلامة رفع الضم رأيت الذين فازوا رأيت فعل وفاعل الذين اسم موصول مبني على على الفتح في محل نصب مفعول به فازوا فعل ماض مبني على الضم وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والجملة من الفعل والفاعل صلة الاسم الموصول لا محل لها من الإعراب ismu lishaara halkaa waxaynu kaga baxnay alism lmawsuul ama alasmaa lmawsuula halkanna waa ismu lishaara ismu ishaarihii wey ismu lishaara waa kuwa carabiga loo adeegsado in wax lagu tilmaamo oo ay wax farta ku fiiqaan alfaadda la adeegsanayo alfaad lishaara ama asmaa lishaara ismu lishaara cidda farta lagu fiiqayana waxa la dhaha mushaaru ilayhi almushaaru ilayhi baa laydha kala ishaaray marka nin halkaa jooga haddaan ishaarayo erey loo adeegsado ayuu leeyahay waa inaan idhahda daa ama haada aan idhahdo kan ama kaa daalik aan idhahdo marka ninka keliya wax loo adeegsaduu leeyahay oo la ishaaro waxa la ishaaraya baan ujeedaa ee mushaaru ilayhi waa lix lix shay weeye saddex mudakara iyo saddex mu'anafa mudakarku inuu nin keliya yahu mufrad yahay iyo inay laba yihiin muane yihiin iyo inay jamac yihiin saddexdaas waa mudakarka iyo saddexdaasoo muanaa dhidigii keliaha gabadhi keliahay muanakii keliaha iyo laba maarsa muana laba oo muana iyo muana jamac moogta lixdaas wey marka ninka keliya waxaa lagu ishaaraa daa ayaa lagu ishaara kan labada nin waxaa lagu ishaarayaa daani labadii mudakarka ah. ani oo xaalatu rafciga daania ah. labada xaaladooda kalena daynia ah. sidii mucrabkii musanif ani raggii badnaana waa ulaa'i intaas weyaan marka saddexdii raggii oo ninka keligi waa daa kan labada nin waa daani raggiina waa ulaa'i haada waa lagu soo dari karaayo daadii haada way noqon karta daanidii haadaani ulaaidina haaulaai haad waa kelmad kale laakiin ismu ishaaraha oo keligii waa daa iyo daani iyo ulaa'i saddexaas soo mudakarkii maa saddexdii mu'anafkii ishaar gabadha keliya ereyo badan baa loo isticmaala marka la leeyahay tan ama taa la leeyahay waxaa ka mid a dihi ama dihi oo haadii marka lagu soo daro noqonaysa haadihi haadihi haada ka reeb dihi weeye tan waa la sukuunin karaa ata tan waxaa la odhan karaa t oo tana t ha t tan waxaa la odhan karaa taa oo tanuna gabadhii ka ereyo badan baa lagu ishaaraa ilaa sagaal toban la gaadhsiiyo markay rogrogaan waxaa ka mida ah dihi waxaa ka mida ah tii waxaa ka mida ah taa kuwaasaan ku daysaneen saddexda marka intuba waa isku macnoo tan weyaan waayahay labadii muanaka ahaa gabdhood waxaa la odhanaya tani tadaa laga soo aataa tadii baa laga soo qaataa markaasay tani noqota tani jamicii haweenkaana waa ulaa'i sidii raggaba ulaa'i marka gabadha keliya waxaanu ka soo qaadanaynaa ereyadeedii taa taa labadii gabdhood waxay noqonaysaa tani jamicina wuxuu noqonayaa ulaa'i alfaadu waa intaas alfaadu macaanidu waa lix alfaadda loo isticmaalaa lixda way ka badan kartaa lannu gabadhii keliyahayd ba dhowr laftiba loo isticmaalaya lixdaas alfaadu lishaara kuwaas weeya intaasuu inoo keeni doonaa daa iyo dihi iyo daani iyo taani iyo ulaa'i oo labada jeer ulaa'i labadiiba mudakar iyo muanasba ulaa'i waayahay alfaadu lishaara waa mabni dhammaantood ilaa qoladii Ah, khilaafka gelinaysay muana sidiis mawsuulkaba alla daaniya alla taani aan kusoo mar halkana daaniya taani khilaafkii ku jira qolaale waa mucrab lanna waa kan isbabedelaye marka xaalatu rafcigana daani ah xaalatu nasbigiina dayni iyo xaalatuljarki dayni ah marka rajulaani iyo rajulayni weyn oo mucrab muanu qolale baa jira qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin siday u badan yihiinba mbni weeye sida asmaa mawsuulaba dhammaanteed mbni u tahay asmaa ishaarana dhammaanteed waa mbni sababta binaha keentay marka la diraasaynayo ee loo bineeyeyna dee way ka siman yihin ama mufrada noqdo ismigu ama muana noqdo ama jamce alfaad lishaar oo dhani sabab loo bineeyey leeyihin alasmaa lmawsuulana sabab loo bineeyey leeyihin sababtuna dhammaantood way ku wada jirta marka horta waa mbni asmaa lishaara wax kale oo ku jirta meesha waxa weeye waa macrifa de ismulishaara ismulishaara waa macrifa macaariftii ku jira waxyaabaha mucayanka leannu ishaara la socota markaad tidhaahdaa daa tidhaahdo ama haadaa tidhaahdo kan fartaad raacinaysa kaad farta ku fiiqaysaa la garanaya ma qalinka mise buugga mise ardaygan halkaad farta ku fiiqayso ayaa la arkaya marka mucayan buu noqonaya biwaasitati ishaaratin xisiya oo macnawiya idhahdo ishaare xisiya oo halkan uu sheegi yaallo farta lagu fiiqayo ama tu macnawiya moogta marka la dhahdo hada fikrun wahada ra'yun jayid hada ra'yun yani wax meesha yaalla ra'yigu ma laakiin waa ishaare macnawiya waa la fahmaya waxyaabaha soo la xidhiidha kutubta kale ee intan ka yar sarraysa ayaa lagu diraasiiyaa laakiin ilaa saddex shay ayaa la xidhiidhaa asmaa lishaara haadaasaa ka mida dhammaantooda waad la xidhiidhin karta aa haada taa haata daani haadaani taani haataani ulaai haaulaai dhammaantooda waa looda xidhiidhin kara waxay faa'idaysaa haadaasi tambiih ha maaha keliya waa ha ha iyo alf wey haawe lama qoro inta badan marka haada la qoraya alifta lama qoro laakiin de waa la akhriya haada rajulun markaad akhriyayso uma akhriyi kartid hada oo ha keliya inaad akhridaa isku daydo waa khalad haakada marka la leeyahay haa baad u akhrisaa hakada maaha sida dadka qaarkood mararka qaarkood ugu hadlaan hakada waa khata haadu waa tanbiih haakada haa waa inaad tiraa aana kaafku waa xarfu jar aa waaa daaduna waa ismu ishaara inta laysku daray marx haakadaa marka la leeyahy laysku daray daa oo kana oo ismu ishaara iyo ka oo kaafkii xarfu jarkii lagu soo daray kadaa sidaasoo kale sida kan oo kale weyaan oo tashbiihiya iyo haa laga sii horraysiiyey oo tiis ishaaraha soo gelaysa tambiiha faa'idaynaysa haakada waayahay haadaasi way soo gashaa tambiih bay faa'iidaysaa had tambiih baa lahaa oo baraarujin iyo soo jeedina maadaama far meesha ay la socoto inaad soo jeedsato aad aragto halka la ishaaraya farta lagu fiiqay arinta kale la xidhiidhaana waxa weeye kaaf la idhahdo kaafu lkhitaab oo xarafa oo xaraf daaka baad oranaysa ama taaka ama tiika ti iyo ta tiika iyo taaka ayaad oranaysa ulaaika daaniyataanide aanika iyo taanika kaaftaasaa lala xidhiidhin karaa waa kaafu اlkhiطaab walaysat damiiran ismi maaha damiirna maaha hadday damiir noqoto de ismi bay noqon late ma aha kaaftii aan u naqaanay kaafu اlmukhaaab ee la socon jirtay maxay yaa lmutakalim iyo kaafulmukhaaab iyo haa ulghaayibti ku jirta taasi damiir bay ahayd laba maxalna waataynu ku soo marray inay craabka dhici jirta so midnaan soo qaadan inay fii maxali nasbin noqoto haddii ay la xidhiidho waxa iyo waxa ay fii maxali jar noqoto haddii ay la xidhiidho shayga iyo shayga taasi damiir bay ahayd kaafulmukhaaab baa ladhaa alkaaf alatii tattasilu biasmaa'i اlishaara hiya laysat kaaf almukhaaab inama tusama kaaf alkhiaab xataa kaaf almukhaaab lama ydhaha kaafu khiaab baa ladha mukhaaab maaha mukhaaab waa shaksi oo damiir bay noqonaysaa khiaab bay ku tustaa oo macnaha xarfuhu macnay ku tusaan mogta ha tambiih munabbih maaha tambiih wey macnihii ya macnihiibay ku tusaysaa iminka leytoo kale mutamani kuma tusto kii wax tamaniihi tamani bay ku tustaa oo macnihii lacalloo xarafihi mutarajiga kuma tusto kii wax rajaynayay maxay ku tustaa trajigi oo macnihii kaaftanina mukhaaaboo shaksiga kuma tusto maxay ku tustaa maadaama ay xaraf tahay khiaab bay ku tustaa la hadlid kaafu lkhiaab baa la ma damiirba kaaftani ma ismiba mise maa ta asmaa ishaara la xidhiidha daalika iyo ulaaika iyo daanika iyo kaaftaas ma ismiba maaha ismi waa xaraf walidaalika laa maxala laha min alcraab laysat fii maxali rafcin walaa nasbin walaa jarin laa maxala laha min alcarab waa xara xara wey wax badan baa macno badan baa dadku isku khaldaan halkaasoo ku jira moogta oo ay si wada macneeyaan maalan ama ay doonaan inay isla doontaan kaaftaasoo kale markay ku jirto beytuka iyo kitaabuka iyo kaaftan ku jirta aalika iyo tilka ku jirta ay dadka qaarkood isla doontaan kaafta beytuka iyo kitaabuka ku jirta waa tii damiirka ahayd beytku mudaaf buu noqonaya ama kitaabku kaaftuna mudaaf ileyh bay noqonaysa mudaafii mudaaf ileyhiguna waa laba shay oo isleh waa gurigaagii waa kitaabkaagii idaafadaa faa'idaynaysa lahaanshaha daalikay dadka qaarkood doonaan inay yidhaahdaan kaagii kaagaasi daalika kaagaasi daalikumaa mima callamanii rabbii kiinaasi lahaanshuu xagguu ka yimid kaaga iyo kiina iyo ulaa'ikumaa kuwaasi kuwiinaasi ma jiro wax lahaanshihi daaliumaa waxa weyaan macnaheedu waxa weeyaan kaasu weyan kaasu wey fadaanika burhaanaani marka la dhahdo waa labadaas weyan labadaas maaha labadiinaas iyo kuwiinaas kayfa tiikum xadiiku waxa weeye gabadhaas ka warrama weyan gabadhaa ka warrama say tahay tiinii ka warama maaha kayfa tiikum lannu khaa wuxuu ka imanayaa labada kaafa laysku khaldaya kaafta ku jirta baytukum kayfa baytukum haddii laydha gurigiinnii weeye ka warrama idaafa ku jirta waa lahaasha laakiin kayfa tiikum maaha tiinnii ka warrama tiinnii ka warrama maaha lannu meesha idaafa kuma jirto calaa kulli xaal asmaa lishaara waxaa la xidhiidha kaafu lkhiaab kaaf la idhaahdo khiaab keliya faaidisaa waa xaraf laa maxala laha min alcraab icraabka meel kuma laha mudaaf ilayhi oo kale maaha halkan siday noqon lahayd hadday ismi tahay waxaanay faaidisaa khiaab markaad imka aalika macnaynayso waxaad oranaysaa hebelow kaas kaaftu waxay faaidanaysaa qofkaad la hadlayso daalikumaa haddaan idhahdo waxay noqonaysaa labadanow kaas laba nin buu la hadlaya daalikumaa mima callamanii rabbi nebiyullaahi yuusuf markii uu la hadlayay labada nin wa macahu sijna fatayaani marka labada ninba waxu ishaaraya ilaahay towxiidkiisana uga hormiyey markaasuu lahaa daalikumaa war labada ninoo labadanoo arrinkaasi aan idinka warramayaa iyo towxiidka ilaahay mima callamanii rabbi waa wixii ilaahay i baray wey kiina noqon karaba mayagaa le towxiidka iminku baraya ma towxiidka baraya ya marka noocaas weeye kaafu lkhitaab baa la dhaha laa maxalla laa min alcarab waana saa u barato shayga saddexaad ee la xidhiidha waxa wey laamulbucdi laam la dhaa laamulbucdi oo marka kaaf ku yimaada iyadna iman karta haddii kaaf ka soo horeeya iyo la xidhiidha biduuni kaaf ma timaado marka daaka laam baad ku soo daraysa aalika aalika yaad odhanaysa waayahay ismu lishaara alamila daa rajulun shariifun daakani rajulu nin weeye shariifun sharaf leh aa haddaan kaaf ku dara imika oon idhaahdo daaka waya fogaynaysaa kani halkuu ka ahaa kan waxay noqonaysaa kaa daaka kaasi rajulu nin weeye shariifun sharaf laam haddaad ku sii darto way sii fogaynaysaa daalika kaasi marka markuu ka dhow yahay daa unbaan oranayna kan weeye hadduu yar durko kaaf keliya ku darayna maxay noqonaysaa daaka kaas bucdi baa ku yeri jira kaafka isagoo khitaabkiina faa'iidinaya qofkaad la hadlayso kolba qofkaad la hadlaysa ku xidhan oo maalan haddii aad gabarh wax u tilmaamayso daaki baad odhanaysaa daaki kaafkaad hoos dhigaysa iblaayoy kaasi labada qof daakuma baad odhanaysaa markaad laba qof wax u tilmaamayso ay halkan joogaan daakum raggii badnaa ay kula jooga daakunna marka kaafkani waa bixasabi almukhaaab qofka aad la hadlaysa ee kolba halkan jooga ayaa isaga loo eegaya ka iyo ki iyo kuma iyo kum iyo kumna daaduna mushaaru ilayhigaa loo eegaya isaga qofkaad farta ku fiiqaysa ku xidhanta marka hadduu nin halkaa joogo daabaad odhan hadday gabadhi joogto taabaad odhan haddii laba nin joogaan daani baad odhan hadday laba dumar yihiin taani raggii badnaa ama haweenkii badnaa labadaba ulaa'i jamcuu dakani rajulu shariifu waa nin sharaf leh haada kitaabun kani waa kitaab naaficu faaiid leh muxuu kusoo daray dadi haada markuu yidhi muxuu kusoo daray haa buu kusoo daray oo tambiih faa'idaynaysa haa litambiih baraarujin bay faa'idaynaysa haada kani kitaabu naaficun dihii tani imra'atun haweene weeye tactanii xiliska saarta biawlaadiha ubadkeega caruurteeda haadihi tani xujratu weeye waasicatun weyn haadihi xujratun waasicatun haadihi waa dihdii muxuu ku soo daray haadii tambiiha faa'idaynaysa waana lala xidhiidhin karaa waana laga dayn karaa oo dihi iyo daa baad isku odhan kartaa daani labadani halkaa waxaynu kaga soo baxnay ninka keliya ereyga lagu ishaaro oo daaya iyo gabadha keliya ereyga lagu ishaaro oo dihiya waa labo mufradkii baynu halkaa kaga soo baxnay oo mudakar iyo mu'anafa musalihii buu galaya oo mudakar ku horraysayna wuxuu idhi daani labadani labada nini waladaani waa laba wiil muhadabaani oo edeb leh akhlaaq leh ina haadayni labadani faa'izaani laba guulaysanaya ama liibaanaya wey marka daani baa halkana ku jirta daani iyo dayni wey xaalatu rafciga markay joogaan maxaa la odhanaya daani aliftaasaa lahaanaya sidii musanna xaalatu nasbi ama xaalatu ljer markay joogaanna ayni bay noona ina haadayni ani iyo ayni wey haadana waa lagu soo wada dari karaa haadaani iyo haadayni bay noqonaysa taani labadani wardataani waa laba ward laba ubaxa mufataxataan oo afka furay oo furan wey taani wardataani mufataxataan ina haatayni labadani bintaani waa laba gabdhood muiicataano wanaagsan wax adeeca ah. marka halkana waxaa ku jirta aani oo lagu ishaarayo labadii muanakii almuana almuana yaa lagu ishaaray taani iyo tayni bay noqonaysaa xaalatu rafciga waa taani labada xaaladood ee kalena xaalatu nasbi iyo xaalatuljarkana maxay noqonayaan tayni haana waad ku soo dari kartaa haataani iyo iyo haatayni ixdabnataya haatayni ah labadan ah weyaan labadan ulaa'i kuwan kuwani tujaarun weeye tujaar saadiquuna saadiqiinahoo oo rusheega haaulaai kuwani sunnaacun weeye kuwa wax sameeya farsamo yaqaana maahiruun oo yani xirfad leh xariifiina halkaana ulaa'i baa ku jira iyo haaulaai ulaa'i wuxuu ku ishaaray tujaarun iyo sunnaacu waa mudakar iyaga laftooda ulaa'ida lafteedunbaa muanafkiina loo isticmaala jamcii mudakarkiina ulaa'i baa lagu ishaara jamcii muanafkiina ulaa'i baa lagu ishaara waa isku mid ulaa'i kuwani banaatun weeye nadiifaatun haaulaa'i kuwani tilmiidaatun weeye gabdha ardaya latiifaatun oo wanaagsan lufi iyo naxariis marka mufradkii mudakar iyo muanaf baa loo kala qaaday muanihiina mudakar iyo muanaf baa loo kala qaaday jamciina saasoo kale maxaa lagu ishaaraya mufradkii aa markuu muakr yahay muanakiina dihi ama taa baad soo qaadan kartaa midkaad doonta iyo ti muanaha maxaa lagu ishaaraya muakarka ani ama dayni yani muakarkii ani iyo dayni midkaad doonto xaalatu rafciga waa ani labada xaaloodoo kale waa dayni muanihii muanafka ahaa maxaa lagu ishaaraya taani oo laga dhigi karo xaalatu nasbi xaalatu jarkana tayni laga dhigay jamicii mudakar iyo muanaba maxaa lagu ishaara ulaa'i ayaa lagu ishaara dhammaantooda alfaad lishaara ama asmaa lishaara maxaa la gelin karaa haa baad ka wada horraysiin kartaa oo faa'iidaynaysa maxay tambiih iyo baraarujin faa'iida iyadu fogaanshaha iyo dhowaanta shaqo kuma laha waxa weeye haadaa kitaabun waxaa la odhanayaa kani waa kitaab markaa baraarujtambiihunbay faaidaynaysa waxa fogaanshaha faaidaynaya waxa weeye awalan alkaaf ayaa faaidaynaysa aad ku darto oo aad daaka iyo taaka iyo ulaaika iyo daanika iyo taanika aad tidhahdo waxoogaa bay fogaynaysaa haddii laam loogu daro kuwa laam aqbalaya sida daalika oo kale iyo tilka tilka waa tii tan waxaa lagu daray kaafkii tiika dabeedna waxaa lagu daray laamkii marka laamkii oo reeban lagu daro yadiina ay reeban tahay yadii baa meesha ka baxaysa tilkay noqonaysa tilka waa taas marka waxaa la iskugu daray kaafkii iyo iyo laamtii kaaftoo keliya haddii lagu daro waa baciid bay noqonaysaa way fogaanaysaa marka laam lagu sii darana bucdi bay sii faa'idaysanaa asmaa lishaara buu yidhi qaacidada asmaa lishaara asmaaun waa asmaa tadullu ku tusta tadul ku tustaa calaa mucayanin wax mucayana ayay ku tustaa tadullu calaa mucayanin macnahiigu waxa weyaan waa macrifa ismaadani waa macrifa mucayankaasoo mushaarin ilayhi la ishaaray oo farta lagu fiiqay asmaau lishaarati hiya daa weeye lilmufrad mudakar mufradka mudakarkaa daa baa la dihi lilmufradati muanaa daani lilmuana almudakar taani labadan lilmuana almuanaa ulaa'i kuwan lijamci اlcuqalaa min ukuurin aw inaa lab iyo dhidigba inta badan waxyaabahaan caqliga lahayn waxyaabahaan caqliga lahayn allatii umbaa lagu ishaara yaa haadihi hiya alkutub soo jamca maaha allatii ishtaraytuha amsi alkutub allatii ishtaraytuha almalaabis allatii ishtaraytuha almasaajid allatii buniyat xadiiثan almasaajid allati waxa jamca aan caqliga lahayn oo dhan allati baa layska odhanaya allati kalmufradati mu'anahu noqonaya laakiin jamcu lcuqalaa iyo mudakar iyo mu'anahu kala baxayo maarksa labadiiba waxay ku kulmayaan maxay ulaa'i bay halkan ku kulmayaan ismu lishaarati lilmuhana almudakar ee muhanaha mudakarkaa u waa daani iyo dayni aw ilmuanai ama muanii muanadkaa u sugnaaday waa taani iyo tayni yucaamalu waxa loola dhaqmaa mucaamalat muana muanaa sidiisii oo kale fayakuunu bilalifi alif buu ku sugnaadaa fii xaalat rafci daani iyo taani haddaad aragto xaalat rafci bay joogaan wabilyaai bay ku sugnaadaan fii xaalatay nasbi wاljari fii xaalatay anasbi wاljari labada xaaladood ee xaalatu nasbiga iyo xaalatuljarkana ya bay ku sugnaadaan oo waxa loo dhanyaa dayni iyo yatayni baa loo dhanaya dayni yatayni baa loo dhanaya waayahay tamriinka labaad haddaan ka bilaabo ashir ilaa madluuli اkalimaat اlaatiya maca tacbiiri bijumalin taama bal kelmadahan madluulkooga ishaar adigoo jumlo dhammaystiranna soo gelina jumlo bayaynaan gelinaynin alxisaan markaan ishaarayna ama mubtadiya khabaran ka dhigo kani waa faras markaan leh ma waxaan odhanayaa dihi xisaanun mise waxaan odhanayaa taani xisaanun mise waxaa la odhanayaa daa xisaanun maxaa la odhanaya daa xisaanun alharamaan laba haram oo mudakara ishaar oo mudakara maxaad odhanaysa daani haramaani atalaamiidu ishaar ulaa'i talaamiidu mistara dihi mistara ama tii mistara mataa hay alxamaama dihi xamaama السayidaat ulaa'i sayidaat alqamar daa qamar alqalamaan daani qalamaan allaacibuun ulaa'i alkaraasaat alkaraasaat jamc غayr caaqil waxa la odhanaya mxuuha halkan waxaa lagu ishaarayaa Eh, waxaa lagu ishaarayaa yani waxaa la odhanayaa dihi dihi allatiidu ism mawsuulka ahayd halkan ishaarada marka la joogana waxaa lagu ishaarayaa dihi allatii waxa u dhiganta dihi baa u dhiganta waxaad ohanaysaa dihi kutubu naafica yani waxaynu tegnoonida ism mawsuulka allatiida markaynu dihi kutub haadihi kutubun haadihi kutubun baad ohanaysaa wahaadihi malaabis wahaadihi masaajid amcii ayrcaalka marka ishaarada la joogo allatidu waa marka ism wasuulka la joogo ishaarada marka la joogana haadihiba kalmufradatin muanaan goor walba ka dhig damiirka xataa u noqonaya alkutub alatii ishtaraytuha wlmasaajid alatii yaa banaytaha kalmufradati muanaa yaa loola dhaqo marka alkaraasaat waxaa la odhanaya haadihii ama dihihe karaasaatu karaasaat تمرينka سدexaad اجعل اسم الإشاaرة في الجuمل الآتية للمفردة ثم المثنى والجمع بنوعyهima وهي hذا التلميiذ أرdaygani نaجaxa في امتixاaنihi امتixاankiisi ku naجaxay hذا التلميiذ أرdaygani نaجaxa في امتixاaنihi hاadada imika waa مبتدأ إعراabkaygu atilmiidu waa bedel unbaad unaysa waa bedel hada waa bedel najaxa fi imtixaanihi wuxuu ku najaxay imtixaankiisa ayay gabarh ka dhig maxaa loodhanaya haadihi tilmiidatu haadihi ishaaradu isbedelaysa atilmiidatu haye najaxat fi imtixaaniha fi imtixaaniha hamsatu waa wasli marka waa inaad la akhriyin haadihi tilmiidatu najaxat fi imtixaaniha jamiil muana ka dhig oo labadii nooca muane mudakara ku horee haadani اtilmiidani najaxaa fi imtixaanihima haadani atilmiidani waa saas muanihi muanafki haataani atilmiidataani najaxataa fi imtixaanihima haataani tilmiidataani najaxataa fi imtixaanihima haye haaulaai talaamiidu waa muakrki najaxuu fi imtixaanihim haaulaai tilmiidaatu najaxna fi imtixaanihim imisu ka dhigay waxa weeye waa mufrada imika waa mufrad mudakara moogta waxaad u bedeshaa mufrada muanafa dabeedna waxaad u bedeshaa musano laba nooca mudakar iyo muanaf iyo jamac laba nooca aan ku celiya marka hada tilmiidu najaxa fii imtixaani haadihi tilmiidatu najaxat fii imtixaaniha haadaani tilmiidaani najaxa fii imtixaanihima haataani tilmiidataani najaxata fii imtixaanihima haaulaai talaamiidu najaxuu fii imtixaanihim haaulaai tilmiidaatu najaxna fii imtixaanihina ijcal kula smin min alasmaa aatiyati khabaran limubtadain baxayu yakuunu mubtada isma dee garan kartaa wixii lagu ishaarayo waa yahay ah, tamriinka u dambeeya ee craabka namuudaj hada kitaabu hada mubtada mabniy calى sukuun fi maxali rafcin kitaabu khabar mubtada marfuuc ah, bidama hada markaad icraab soo xasuunaysaa ismu ishaara halkaynu ka bilaabin ka bilow ismu ishaaratin mabniy calى sukuun fi maxali rafcin mubtada haddaad kala qaado haadaada waad kala qaadi karta dad isku dartood ismu ishaaruun tiraan laa mushkila dad kala qaadana haa litambiihi weeyaan haa litambiihi wadaa ismu ishaara mabniyun cala sukuun fi maxalli rafcin mubtad la kala qaad dad isku dartana waa la garanaya inay haadu gaar ahaan tambiih tahay sidaa imka waa iskugu daray acrib maa ya'ti khud haadihi tan qaado khud anta haadihi weeye undur ilaa haatayni labadan baleeg haaulaai mujtahiduuna kuwa dadaalo wey ama mujtahidaat haadaani qalamaani kuwani waa laba qale النائب الفاعل والله أعلم